alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi waaalihi wasaxbi ajmaciin ama bacd waxaa inoo dambeeyey aqsaamtii ama qeybihii u waaweynaa shirku shirku lcibaada ama shirku luluhiya qodobkii shanaad baynu xalay ku istaagnay ahaa shirku lmaxaba shirku lmaxaba asaguna waxaa weeye almusaawaat bayna allahi wa bayna gayrihi fi lmaxabati alkhaasa inaad ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo uunkiisa qeybo ka mid a aad ku sinto jacaylka iyo kalgaclada goonida ee khaaska ah bimacnaa maxabatu ta'aluhi almustalzima lildulli walkhuduuci waltacdiim wa kamaali altaacati waliithaar baa loo jeedaa in la helo uunka qeyb ka mid ah ood u khuduuci ama aad u khushuucda u danqan ama aad u weynayn ama aad u adeeci sidaas rabbi subxaanahu wa tacaala u adeecdo ama aad u weynayso xaggana aad iskugu bihaambisada ugu jabantad ugu dulaysantahay intaa rabbi baa iska leh wa min annaasi man yatakhidu min duni illahi andaadan yuxibuunahum ka xub illaah waladiina aamanuu ashaddu xuban lilah walow yara aladiina kafaruu id yarawna alcadaaba ana alquwata lilahi jamiica wa ana allaha shadiid اlcadaab idan maxabada noocaasa waxaa weeyaan waa maxabatu shirkin lama ogolo maalinka qiyaamo gaaladu markay tagaan waxay odhan doonaan tallaahi in kunna la fii dalaalin mubiin id nusawiikum birabbi alcaalamiin ay fi lmaxabati watacdiim bay culamadu leeyihin rabbi baa idinla simi jiray fi lkhalqi ma ah ilahy baa wax abuura ee waxaa weeyaan fi lmaxabati xagga jacaylka iyo weynaynta rabbi la weynayo oo kale idin weynayn jiray waana cidliga la sheegay uma aladiina kafaruu birabbihim yacdiluun alcidl wاnid waa ismaani limacna waaxid haddii la heloba cid ama makhluuq min almakhluuqaat ood rabbi dhigaal oga dhigayso ood la ekaysiinayso ood la samayso xagga jacaylka iyo ukhuduuca iyo ukhushuuc oo kale taasna waa shirku lmaxaba waana kufri akbara weydiintan lagaga baxahayo waxaa kaloo lixeeya shirkul iraada waa badan yahay qolyaha baatiniyada ama suufiyada qaybta loo yaqaana ibaaxiyiinta nimanka qumanaha zuhaada ama ahe bay ku badnayd oo sheekhooda oo kale ama ninka muriidka ah sheekhiisa si uusan rabbi u jeclayn buu u jeclaan jiray wax kasta uu yeelana taxta amrak buu odhan jiray qodobka lixaad waa shirkul iraada shirkul iraada xagga qalbiga iyo niyada waa in acmaashaad samaynaysay adduunka ee saalixada ah aada rabbi u gooni yeesho haddaad noqoto nin manfico maslixa ah oo waxay dan adduun ugu jirta mayon wax kalebaan u dhaqaaqaynin waa kufr akbara ruuxa muslimka ah in cibaadada iyo acmaasha saalixa rabbi u gooni yeelaa laga rabaa mararka qaarkood asagoo cibaadaysanaya dana adduunna waa qunsan karaa walaysa calaykum junaaxun an tabtaquu fadla min rabbikum jihaadka asagoo halgamayo ilahay dartii u halgamayo xoogow qaniimaha dukahe looma diidan ee gabdha qurquruxsan laakiin niyadiisa waa inuu rabbi subxaanahu wa tacaala aadiyaa la doonaya shirkan shirkul iraada anaan u jeedna akbarka waxaa weeye an tanxasira iraadat اlcabdi fi اlacmaali الsaalixati cala taxsiili اlmanaafic اlmaadiya iraadadaada iyo waxaad doonayso iyo rabitaankaada iyo muraadkaaduba waa inuu ku koobnaado adduunyo waxaa samey baa lgu maxaan ka helayaa haddii la aakharaad ajir badan heli hawl ii taallamaad leedahay waxaa ku dhimanaysaa ood ku nafbixi meeshii dan adduunya ay kugu jirto sida daksigi daqsi meelaan dan ugu jiran kuma dhaco caano iyo subag iyo saliid meelaas ka daba haddaad noqoto sidii ruux sidii gaalka u fikirahay oo meeshay dan adduunyahun ugu jirtay interes iyo maslaxo iyo manfaco keliya beegsanayaay waa howlo gaalnimo taas muslimku waa inuu adduunkana ka shaqaysto aakharana u badnaado xagga aakhara waa inuu u badnaado cind allaahi wax badan geysta la rabaa haddaad tirahda ma anigu adduunku waxaygu waa kaash wax dayna ma jiraan gaalnimo wey ilahay baa taa cabiro man kana yuriidu alxayaata addunya waziinataha nuwafi ilayhim acmaalahum fiiha wahum fiiha laa yubkhasuun ulaa'ika aladiina laysa lahum fi اlaakhirati ila الnar waxabita ma sanacuu fiiha wbaطilu ma kanuu yacmaluun man kana yuriidu alcaajilata cajalna lahu fiiha ma nashaءu liman nuriid ثuma jacalna lahu jahannama yaslaaha madmuuman madxuura wman kana yuriidu xarث اdunya nu'tii minha wma lahu fi اlaakhirati min nasiib dadka laga hadlay wey waa dadka uu rasuulku habaaray tacisa cabdu dinaari wa cabdu dirham tacisa cabdu lqadiifati walkhamiisa tacisa wantakasa wa idaa shiika falam tuqish kuwuu nabigu habaaray wey ee uu ku tilmaamay inuu cabdu dinaar yahay cabdullaahi baa laguu ogaaya haddaad noqoto shilin caabude adduunya caabude aada noqoto doolarka nin caabudoba ama adduunyada maxaa dano iigu jirta wardantu mid aakhari mid adduunba waa leedahay adu maxamed adduunku uu koob ma gaal baa mise muslim baa nabigu waa hogay buu yihi ama ha hogo diinaarka caabuda bimacnaa aad iyo aad u jecel weeye maxabatii rabbiga mid lamida ku dhow ama lamida wa cabdulkhamiisati in in ucطiya radya bu nab sal slam addoonka aan sheegayne adduunyada uu addoonka waxaa weeye addoonka haddii wax la siiyo adduunyaha birhbir adduunya wuu qancahayaa waasa waa asacbu noqona jiriidku ka qoslahaya wain lam yucطa sakid haddaan la siinina waa xanaaqay afku tuuri waa umlahaya nabig wuxu uri sal ly slam tacisa wantakas ha hoogo ama wuu hoogay dibna waa u noqday wey habba oo kaas wa idaa shayka haddii qudax lagu moodoy balaayo ku habsatana falan tuqish allow yaan laga bixina wey balaha ku dhacda wey dufa ku baxa kaas hadduu ragaad ku istaago ama qodax ku jabto allow yaan laga yani wax qodaxda lagaga soo siiba allow la waayo nabigu waa habaaraya salawaatu ullah wasalaamu calayh shirkiga noocaana ah ee shirkuuliraada ah wuxuu shirki akbara noqonayaa marka rabitaankaada iyo danahaadoo dhanba iyo niyadaadaba aad u gooniyeesho yeesho lilmasaalix dunyawiya ayb amaa haddii aad xogow si kuliya si aan kulli ahayn aad dadka qaarkood milicsanayso shirku riyaa iyo sumca waa shirki asqara isagoo akbar ma ah waxaa ka mid a ah shirkiga toddobaad aynu khulaasayna shirku lkhawf baa loo yaqaana asaguna waa inaad ka cabsato ilaahay hayrkii fii ma laa yaqdiru caleyh ila allah ilaahay hayrkii baad ka baqood ka cabsan weliba waxaad kaga baqaysaa wuxuusan rabbi mooyeen cid kale aysan awoodin baad kaga baqaysaa inuu kugu sameeyo ayib khawfu siri bay culamadu dacwo u yaqaanaa waa shirki asaguna xanuunka iyo cudurra ayaa keena ilaahay baa keena subxana wa tacaala ayib dad hebel wax siin weydo ama saa yeeli weydo ama sheekh hebel maanta xuskiisa aad dhigi weydo xooluhun way dhammaanhayaan baad aaminsan tahay haweenaydoo dib damba ciic dhihi mayso adaguna caafimaad danbe heli maysid beertu bixi mayso dalagu waa ba'ahaya war hawsha ilahay baa awooda khawfu sir ama shirku lkhawf baa loo yaqaana min maradin aw faqrin aw qatlin falaa takhaafuuhum wakhaafuunii in kuntum mu'miniin nabi ibraahim markay ugu hanjabeen miyaadan ka baqayni ilaahyahaad caayaysa tuurayso kayfa akhaafu maa ashraktum walaa takhaafuuna anakum ashraktum biاllahi ma lam yunazil bihi calaykum sulطaana faayu lfariiqayni axaqu biاlamni in kuntum taclamuun idan waa inaadan shirkiyaadka iyo awliyada iyo duqyada la sheegay iyo abootooyinka iyo fiqiyaasha iyo ahlu qaabuurka aadan ka cabsanin wey ood ilahay keligii ka cabsato ruux bini aadama waa inaadan oga baqin wuxuu rabi mooyeen cid kale aysan karaynin inuu xagga biniaadam kaga yimaado inaa ka baqi lakin ruux inu kudil ka baqi kartaa toori kugu dhufan karaa taa waa asbaab wuxuu ruuxu awoodo wey sabab baa lagaaga dhigi karaa e waxaanu ka hadlaynaa maqaadiirta kawniga iyo qadariga ah ee sare ee rabbi keligii u awoodo inaad uunka qaarkii u tiirisahay shirku lkhowf baa loo yaqaana waa hawl culus oo iska ilaahya falaa takhshaw nnaasa wakhshawni nabi nabi huud soo ma ahayn suuratu huud lagaga sheekeeyey in naqulu ila ctaraaka bacdu aalihatina bisuu qaala inii ushhidu اllaha washhadu anii bariiءu mima tushrikuun min dunihi fakiiduunii jamiica uma laa tundiruun daqiiqadii aan laysugin bui hala soo dawadaysaan idan haddii l hadaad wiil yaho joogi weydo iimaankaada u tur iimaankaada dadka si loo cabsin jira waxay dhaheen haddii aad suufiye la joogto qalbigaada la ilaashadaa qalbigaada xumaan ha gelinin sheekha ina ha ka shakiin haddii kale iimanku waa haddii aad nuxaad iyo luqawiin la joogtana carabkaa la ilaashadaa faacilka ku kordhabin mafcuulka hasku godin aday ku taallaa wey haddaad nuxaad la joogto naxwoley ajrumiley la joogto carabkaada ilaasho wey haddii aad la joogto qolyihii qulubulcaarifiin suufiyadii ee qolyihii dadka waabsan jiray nimanka haddaad la joogtana waxay qalbigaada ilaali maxaa yeele qalbigaada waxa ku jira ogyihiin wey ninka caamiga marka intuu marka la fadhiyo wadaadka indhaha waaweyn naftaa haysa wuxuu ku jiraa maxbuus wey ma hadli kara markuu dhaqaaqu neefsani ayib bal wuxuu aaminsan yahay intuu maqan yahay xataa sheekhu inu maqlahayo qaarad maraykan isagoo jooga aaminsan yahay sheekhi africa jooga la socdo ayib marka waana la waabsadaa caamado taas la yaab ma laho nimanka jin baa la shaqayn jiray jin baa u warrami jiray shacabka iyagoo ku xidho dhan baa jin bay raacinayan ku dirahayaan markii shacabku caamadu sheekaysanayaan meelahay ku kabdhoodahayaan ku minqaxayaan jinka warkiibu soo tamin sheekhi buu u wuxuu dhihi cali nuur hadday saa saasuu sheekh belo ku lahaa cali nuuroo laba sano kadib ziyaaro wadaa sheekhu u iman sheekh wuxuu dhihi waan ku ogahay cali nuuro maalinkaad geedka geedkaa fadhiday waxaad lahayd wadaadkii kaadib isku sii dayn caamaygi dib dambe ku dhici maayo isagoo ka maqan inuu wax sheego dadka saasaa loo waabsan jiray marka u la yaqaano wey ibnu taymiya fashalay nin dhib badan ah ninkaasaa sirtoo dhan sii si kastaba noqotee waa in ilaahay keliga laga boqo cid bini aadam ama khayrkood aan lagaga cabsanin wuxuun rabbi subxaanahu watacaala uusan awoodin aan lagaga baqin ilahay ma wax kale usan awoodin cid kale aysan awoodin wixii laakiin ay karhayaana bimashii'at illahi wa qadari ku dhacaya taa iyadu waa iska khoof abiici ah khoof abiici ah wey kaas dhibba isagu midkaa ma laha waa <clears throat> muxuu ahaa shirkiga reewaamahoo kale wey suufi reewaamo ahaa reer u yimid jeyro meel degan siyaaro keena wey xalayna way marti gelin wayn wadaadkii nin rawamashow lod u kakicilaba bil dambeed jooga uu siyaaro keen yahy habeenkana shee wadaadkiiba ka seexday aroortii munka ka laaya wuxuu ihi jiilaani ow joogso buur nuuraani ow joogso jeeskan xalaan ku qadniyo joogso haraati jugsii buur yani shee cabdiqaadir baa lagu dilahaya waxaa le jeeskan xalaan ku qadnee joogso haraati jugsii buur baabi'i yani waxaa la aaminsan yahay sheekhu ninkas cabdiqaadir adduunko dhan ilan khawtul aclam baa loo soo bixiyey soo mid ogeyn adduunku keligii baa maamulhay aqaab baa ugu afar ama abdaal ama awtaad aad garanaysaan niman loo yaqaana maxay ahay abdaaloo toddoba toddobaa uga nuqaba iyo nujabaa jira adduunkuba iyaga haysta marka jeeska xala lagu lagu qaday ee sheekha soo dhoweyn waay waa in sheekh jilaan lagu diro halkaasee la gaadhay yani khawf min hayr illaah dadku halkaasee la gaadhay bal bacdulaima rag waaweyn oo culamo ah sida suyuud oo kale ba bacdu taraajum waxay qoraan habeen in la weydiiyey laba nin baa midna askandariya joog midna qaahiro joog yaa mid baa wuxuu yidhi ku dhaartay xalay aniga hadduu sheekh cabdiqaadir ila baryin oonan gurigayga uusan joogin sheekh cabdiqaadir sheekh cabdiqaadirkii baqdaad ku xabaar lahaa uusan ila joogin xilahii waa furan yahay ku kaloo qaahiro jooga wuxuu yidhi anna hadduusan ila baryin sheekh cabdiqaadir aniga uusan ila joogin anna xilahii waa labadu wadaad baa isu soo raacay xilli uun maqaadir rabbi baa isu keentay sugiddi baa iskula yimid habeen waa la sheekaystay isku habeen nin kasta inay dhaarteen oo nin kasta isku habeen la xilo furay baa hawsha ka soo baxday sugiddi baa la weydiiyey xabaar buu fiiriyey wuxuu ihi adna waxba kaama furo asna waxba kaama furo oo waa sidee sheekhu ma qaybsami karaa wuxuu hi awliyadu awooddaa way leedahay in adag kula joogto haddana ay los angeles ka cashayso way awooda raas caseerna ay ka cashayso isla markaa inta way awoodaa marka ka baxa afsaxantihiin yani ummadda waxaa halaagay la hadhay ee baaba'shay ee xataa bini aadamnimadii ka saaray ee bahaa-imta ka dhiga shirkiga noocaasa wey wixii lamid shirkiga sideedaad shirku rajaa waa in laquu dareeyo wax laga jiriyo cidaan rabbi ka ahayn fi ma laa yaqdiru caleyhi ila allah fii kashfi duri aw taxwiilihi wa xusuuli اlbarakati wاdunuub wa khufraani dunuub oo kale waa in aad rajayso xaggana aad quudarayn ood wax ka doonayso cidaan rabbi ka ahayn weli waxaad ka doonaynaa waa waxaan rabbi mooy cid kale aysan awoodin waxaad leedahay sheek cabdiqaadir o caafi war caafimaadka ilahay keligii baa awooda balaayadan soo socotay soo guuxaysa iga leexi ilahay keligii ba atabaruk bidawaat bidawaati الsaalixiin iyo aahaaru sulaxaa ama aw اlambiyaa baa min adhari madaahiri shirki rajaa meelaha u badan uu ka muuqdo waxaa weeye atabaruk bisaalixiin wa biaahaarihim ayib xataa cumar baa wuxuu diiday meelo waagi dambe waxay sameeyeen khilaafadiisii bacd alcawaam yaa markuu nabigu maka ka baxay ama soo gelay meeluhu nabigu degay ee salaad intay ku qabatay uu nabigu ku tukaday bay dadka qaarkood fiirsan jireen saxaabi baa ilan joogo ka sheegay nabi maxamed maalinka halkaasaanu hargallay duur baanu ku tukanay waanu ka carrawnoo casr meeshaasaanu ku tukanay caamo dambe soo ruclaysa waxay fiirsaneen meeluu nabiga ku tukaday cumaroo maalin xajin haya ilaan amiirna madaxweynena ah ba wuxuu arkay niman sii orda yaacay nimanka xaga u socdaan buuri waxaa la meel halkaasoo nabigu uu ku tukada waa bay ku tukanhayaan ciidan buu u dira waa la qabtay badhna wuu garaacay badhna fadhiista buuri ninkay salaadu ku qabata buui asagoo meesha maraya ha ku tukada buui ballamka ilaahay laakiin haddaan arkabuu nin daba socdoo raraasanaya meeshuu nabi mamed ku tukaday daba socdaa seef baa taqaana buur bur baan kaga shaqaynhaya maxaa yeeley reer banu israa'iil iyo yahuud iyo nasaara waxay ku halaagsameen wuxuu ahaa alguluw fii aathaari saalixiin annagii saxaabada ahayd ee muhaajiriin ansaar ahayd baaba isku dayaynin maxaa idinka maqan war salaadu meesha idinku soo gaadho ku tukada idinkoo goobta marahaya hadduu wakhtigu idin qabto ku tukada laakiin raadsigan aad raadsanaysaan ma banaano waana xaaraan waa bidco bur buu kala daalay salafku waa yaqaana hawsha ayada ah ayib qolyo wardinhayo boqol tura subxaan allahi boqol rida walaa ilaaha ila allah boqol halla tura walaa xawla boqol tirsada cabdullahi xuri mubtadacata ka kaca meesha abdalla mascuud ahlu dalaal baa tihiinba oo maxaan biinay sidan ma jirin bu annagu ma noqon ninkii cibaadaysan cibaadaysa gooni u socdaa boqol rida maay ta ma adu gooni ridat boqolkaada war boqolkeeda banaankaa la fadhiiso umadan halugeyn yani saxaabadu meeshay ka taagna hawlaha mamnuuc ayib abu hurayra intuu mar wuxuu kusoo tago tuuru sina iyuu ziyaaro u aaday isagoo socdu soo tukaday wixii ka dhacay waa la ibnu iyo abu saciid alkhudri iyo rag daba dhigtay ilaa uu ka noqday abubasrat alkhifaari iyo waagii dambe oo ninka aada uu caydhsan jiray abu cara yaa aada odhan saxaabadu yaa i diidayba lama ogolo saddexdan masjid ma dhaafi kartid abu hurn isagoo bayt lmaqdis u socda ayuu sii maray wuxuu u qasdi gooni ahaana ma ahayn marka saxaabada inta bay naqdiyeenba waxay dhaheen niyadaada laftirkooda saafi ma ahayn waxbaad iskusii dartay wax banaan iyo waxaan banaan baad isku dartay waa naqdiyeen yacni usuulu shirki iyo meeluhu ka yimaado waa in la gufeeyo oo la cufo wey waa in la cufo halkaas ummadda laga qabto shirku raja waa dhib badan yahay ilaahay keligii muxuunaha laga qudareeyo wax laga rajeeyo shirkiga sagaalaad waa shirku tawakul in la tala saarto oo qalbigaadu iyo niyadaaduba ay ictimaadaan oy tala saartaan oo isku halleeyaan uunka rabbiga ay qaybo ka mida fii taxqiiqi almataalib danaha iyo muraadka in la gaadho rabbi mooye cid kale uusan awoodin sida haweenaydii tiri arigii baa iga fakadaye sheekh abd cabdi xirsi xidh bay tiri arigii baa xidho dhaafaye u xirsi xidh wadaadkiiba maqhribta u taagan bay tiri arigii waa xidho dhaafaye xilli la soo guuray oo la degay oo la xos la ahaa yo arig iska xero dhaafay xanyar walhayd baa xeradii gara maray meeshii la degay wuxuu ihi ilahay baa soo dhaweynay salaadaan tukada baliikaad sheekh cabdi waxay tiri ilahay ugu hadlayn ee ariga u xirsi xidh bay tiri ilaahay ugu hadlaynin ariga ha loo xirsi xidho waa dhow buu dhintay sheekhisaa lagu yidhi waa dhow toban sano ka hor taqriiban <clears throat> marka lujuu lqalbi shirku tawakul waxaa weeye waa lujuu lqalbi waاctimaaduhu calى bacdi اlmakhluuqaat fii taxqiiqi almataalib alatii laa yaqdiru calayha ila allah kaatawakuli binnasr gaaladan soo socotaan iska celin ilahay baa jebin doonaa faraha ka qaad baata waa sax laakiin waxaad ku khaldan tahay asbaabna la imow laakiin haddaad tiraahdo gaaladan soo socotay iyo gaaladan halgankeedu sheekh cabdiqaadir baa jebinoo saa u fiiran faraha ka qaad ha u dhaqaaqin bukhaari baa la akhriyay deedna way baaba ahayaan suurat albaqara keligeed baa lagu akhriyay way baaba ahayaan war bukhaari gaal laguma jabeeyo kuna jabi mayso reer masar baa waagu faransiiska qabsanhayay kun sagaal sideed boqol iyo sideed sideetanka mi ahay taqriiban uu soo duulay nabilyon iyo kheyrkii kusoo duuree nimanka culimmada ee wadanka joogay qaahiriya iskandariya iskugu tageen iyo osyuut bay iskugu tageen waxa l bukhari halla akriya todoba maalmood xeryihii qaxootiga waaga laga qaxay somaaliya ninetygii iyo eighty ninekii iyo laga qaxay waxaa li halla akriyo subaxa khamiisaad aat idan waaa l asbaabta ilaahay baneeyaha lala yimaado ilahna la tala sarto w lasku dayo laakiin intaba had inta laga leexdo layihahda makhluuqaadka barhkood baa hawshan qabanaya waxaysan awoodin alla mooy cid kale usan awoodin waa shirku tawakul sheekh cabdiqaadir baa gaadada jabinayaan loo dhaqaaqin fiqi hebel baynu xusaynaa asaga ku filan abasitida bay xoogow loo rida ayadaa kala tuuraysa shirku tawakul baa la qur-aanka ha la akhriyo ha la kaalmaysto asmi eebaha la isku daro caamadu hore soomaali way yaqaaneen ragga wax lagu jabiyo waxay odhan jireen asmiya eeba wadaadda waa la jira asmeya reer hebel marka la laynhayo qabiil qabiil ku duulhayo wadaadda inti meel la fadhiisiyo geel loo qolo geeda loo waaba ama guryo waaweyn loo dhiso yaa la dhihi jiray idinku qur-aanka wada caamaduna way duuli jirtay caamadana waran iyo seef iyo geed baalkii faliiqi la qori jiray ay dhihi jireen garmaqaati waxbaa lagu duuli intaan karashofka iyo qoryaha la helin iyo dhomberga iyo wadaadu laakiin ayagu xumaanta halkaasi ka soo bilaabeen inay iska fadhiistaan rag duulahay inay ku raacaan bay ahayd leanno baatilkaa markay ka soo noqdaan oo in muslimiinta la laayo oo qabaa'ilka lagu duulo ay ka soo laabtaan waxaa ku hadlaa mabdi ah rag in laska dhiciyo ah oo gaalada layska dhiciyo la halgamo la dagaalama kusoo hadhi lahayd idan hadda tii markay ka toobadkeeneen in muslimiinta bikayri xaqin lagu laayay iyo dagaalkii xuruub alqaba'il ka soo laabteen waxay ku fadhi waxay la hadheen yaan la dhaqaaqin far fitno weeye yaan la dhaqaaqin war waa cabsanaysaa ma ahe waana cabsan iska idan halkaasay ka soo bilaabatay wadaada taqliidi oo guri fadhiyo asagu aan waxba qabsanayn waa hore soo bilaabatay meelay ka soo bilaabatay garan mayno in badan un bay jirto boqolaal ansala ah ilaa wiilkii geela shubanay uu yidhi haddaan culumo cadla cuno iyo cashir mooyin ciidan kaadda iyo ceeb anaa falay buur waa gartaa wixii waaqici jiray buu arkay haddaan culumi bu hi cashir cad cuno iyo neef la gawracay kala tuuraan <laughs> iyo cashir mooy cashir la yaroo la bixiyo cad la cuniyo cashir mooy ciidan kaa daya buu kaale geela ila ku dhaho ama geela ila dhici rag baa weeraray ama baadida ila doon aanku dh ceeb anaa falayba ceebtaan askal adiga maabu leanno hawlaadaan lahayn baaban kuu diraybu waa horaad ka samirta mushkilo wey sheekh waa horeanu isdhiibnay dadku waa inay hawshaa ka waantoomaan idan wuxuu rabbi awoodo keligii uunka khaligi keligi uunka qaybo ka mid in loo tala saartaay waa shirku tawakul kaannasri waalxifdi facbudhu watawakal calayh nabi maxamed waa lagu ilahay keligii caab isna tala saaro watawakal cala alxayi aladii laa yamuut wa cala allahi falyatawakal lmuminuun xalay waxaan ku soo idhi yacni qaacida ama daabidka shirku lakbar waxaa weeye kulu maa amara allahu bihi aw rasuuluhu min alaqwaali wاlafcaali wاliraadaat fasarfuhu lilahi iimaan waikhlaas wa sarfuhu ligayr اllahi shirkun wa kufr xalaa kuusoo sheegay daabitkii bay kugu socotaa war tawakulku ilaahay ma ku faro ma ku amrayso kuma amar haa ilahay baa ku amray ilaahay hayrkii inaad tala saarato wuxuusan rabbi awoodin rabbi keligii awoodin u tala saarato ruuxa kale shirki wey shirku aruqa tufmooyinka qaybo ka mid a ina aruqa waatamaa'ima watiwalata shirkun xadidka cabdillah mascuud yacanii tufmooyinka iyo madiidaynta tiwalid waa baashi madiidaynta la odhan jiray ee wadaaduhu dhigi jiray dayribiga laga fiirin jiray gabdhaha la marsan jiray iyo watamaaima qardhaasooyinka xirsiyi dadka loo xidhi jiray shirkun akaanida halta ku hor idiin sheegay nin soomaaliyadoo saddex xirsi qaba yaa loo yimid halka jintu mid ku qabay midna halkaasuu ku qabay midna dhexdu ogu xidhaa waxaa li kan maxaa lagaaga dhigay wad baa layga dhigay buu yidhi yadaan wad baa layga dhigay buuhi kanna maxaa lagaaga dhigay baa layidhi wuxuu uhi wantaatacow baa layga dhigay wantaatacow waxaa weeye yani sixun dhimasho sixun yani silacu dhimasho wadkii hadduu xarkaha soo goosto inaanaan si u dhimanin oon si fiican u dhinto kan aad ku qabto xudunta iyo guntiga maxaa lagaaga dhigay laba farood dhaxood yaada ka fakanin baa laga dhigay laba farood dhaxdood yaada ka yaada ka baa laga dhigay yani mowt lfaja laga dhigay bu yani bakeri baa ruux kuusoo laaci dhexdiinu ka fakan bash waa lagu talagelin soo ma inaana meel cidlaa ka fakanin yaa laga dhigay buui <laughs> baalii qarnaasooyinka nabiga wuxu waa shirki idan taasa u badan yani dadku waxay tala saaran hayaan yani geelu markuu dhiciyo ama hidiboqlay baad arkaysaa wadaad laleeyahay qodob ha loo dhiga hasha qodob qodob baa la odhan jiray neefka loo xidhahaya geel dhana wada socda arkaysaa kulli wada xadhi ku xidhanya arigan muxuu aha koor xataa ma aha jarihi ma aha qurqurihii loo xidhi jiray midna ma aha war muxuu ahaa qodob baa la yihahdaa dayib idan xadhkahaasaa la aaminay cuyuunta wax layskaga dhigaa la aaminay birxijaaban baa la odhan jiray dadka la siin jiray duruqdu yacni shacabkooda dad ku xidhan kastamkooda macaamiishooda beray siin jireen birxijaama la yidhahdo waa la yaqaanaa waxaa ka mid a ood ku garanaysa tadayurka waxbaasaysiga shimbiraha iyo dadka qeybo kamida iyo dukaan dhan waxaa arkaysaa sabuul weyn ku xidhanya war sabuulka waa maca ishuu difaaca baa lagu leehay baca uu iqumaygu markuu soo galo tookafeeraha markuu dukaanka soo galo intuu odhan lahaa war meeshu dukaanku muxuu buuxaa sabuulku arkahaya halkaasay ku baxaysaa baashu biyaha badaad arkaysaa oo guri ka lalaada ukunta weyn ee gorayada soo garan maysaa or waxaaso dhan shirki bu ah aminkana baaqi wey suuqa nairobi hataa wuu ka jira ayib arrintaa ilahay keligii ha loo tala saarto waxaa ha laga baxo alla iska ilaaliyo masalat ruqa iyadu tafsiil baa ku jira iyo tamaamta qeybo ka mid a ah, igtiwaaga lafturkiisu qeybo ka mida ah, tadayurka qeybo ka mida ah, tafaasiil badan baa ku jire muhiimaddu waxaa weeye wuxuu rabbi keligii awoodo cid kale looma tala saaran karo haddaad u tala saaratana shirku tawakul baad ku jirta ayib shirkiga tobnaad baashi dhammaanba weyd aan soo khulaasay shirkiga tobnaad waa shirku taaca tobankaa qodobba ugu waaweyn shirku luluhiya ama shirku shirkulcibaada waxa u taqaanaba laakiin afar boqol oo nooc baa la gaadhsiiyaa meesha u daran wey meeshay xaajada ka quruntay wey shirku taaca waa inaga xalay soo habeen hore soo maray shirkul amri cagsigiisi wey ama halkaas ka yimaadaa ninka dejiye sharciga ee baarlamaanka ama madaxweyneha ama dastuurka dejiyey wuxuu ku jiraa shirk min shirk rububiya oo shirk اlamri ah alaa lahu اlkhalqu wاlamr buu ku jiraa ninka adeecay ee dastuurku iyo nidaamku ninkaa dejiyey ku raacay ee horaarsan yidhi noo wad ninkan wuxuu ku jiraa isagu shirku طaaca wain aطactumuuhum inakum lamushrikuun itakaduu axbaarahum halkaasu dhex fadhiya in اlxukmu ila lilah amara an laa tacbudu ila iyah kaas weeye shirku aaca awaaqiid waa aacatu dawaaqiid wاlxukaam fii tabdiili اlaxkaami sharciya axkaamta ilaahay oo la bedelo dastuur iyo brotocool iyo xeerbegto lagu bedelo iyo qodobo lagu bedelo oy ummaddu ku raacday ninkii bedelay wey kuna yeesho iyadoon ka dagaalamin waana fara badan ya qaybo badan buu kaa leeyahay shirku daaca anwaab fara badan buu leeyahy sujuudda ka mid a ah. inaad ilahay heyrka u sujudo waa shirku daaca inaad u rukuucdo waa shirku daaca inaad u foorarsato waa shirku daaca waa fara badan yahay wax qaybo badan buu leeyahy in lagu dawaafo qubuurta ama dhagax meel la qotonshay ama wadaad fadhiya lagu dawaafo shirku daaca wey nabig wuxuu ihi ruux bini aadam haddaan fari haddaan farahayo inuu ruux kale u sujuudo la amartu lmar'ata an tasjuda lizawjiha laakiin ma banaano nabigu waa diid maxaa yal waa shirk min shirki daaca wey aqsaam badan buu leeyahy tawba baa ka mid a yaa loo toobad keena allah dad reer sheekh cabdiqaadir ku kuu toobad keenay tubtu ilaa sheekh cabdiqaadir kufri wey waana shirku daaca yacni aqsaam fara badan buu leeyahay laakiin kaasaa ugu wey maadaama shirku daaca uu aad u dhib badan yahay salafku markii u horreysay uu soo baxay caalam alislaami wax la mid ah ama lagu la dareemi kara ay dareemeen meel adag bay istaageen qarnigii labaad yaa wadaadda kuufo joogo ahaa ahlulbidacna ahaa axnaaftu ma ogtay dhibka jira waxa wey waxaa ku dhex dhuuntay muctazilo jahmiyo balaayo zanaadiqo waa madhabka ugu mubtadaca badan wey madaahibta cala aliطlaaq afarta madhab yani xanafiyada iyo maalikiyada iyo afarta madhab xataa daahiriyada ku dar shanta madhab zaydiye ku dar haddaad ila zaydiye marku hore waxay xanaaf bay ahaayeen si kastaba noqoto waa madhabka ugu khuraafaad badan weeye raggiisa ugu bidca badan kitaab fiqi ah oo ku dhisan calaa qawaacid alaxnaaf oo kitaab alxiyal loo yaqaano qoray gabadh la odhan jiray bintu abi rawx baa ninkeeda i tiri ifur kulama dhaqmi kuma fahmi karo kulama dhaqmi karno iyo fasax bay tiri ninki waxa ilaahay baa jideeyey haddii la dhaqmi waayana furitaan baa jire dalqaday maqashii wax sheegin bu waxay tiri waa yahay dalqadii baan kaa iibsanay khuluc ogolow lacagti waa takaashki ifasaxniyo diiday buuri intaan noolahay afkayga inaan ra waxbaa furan laga maqli maayo cirka u bood hadday khulucna diiday dalaaqna diiday fasakna lagu kari waayey caliyaa fasakabo ninka agbaxa maligii baa galay socon weydi waagi dambe waxaa lagu yihi kitaabka loo yaqaana kitaab ulxiyal waxaa ku qoran hee haweenay hadday gaalowdo ninkeedu way ka furan tahay marka mid baa ku yidhi intaad ka gaalowda ood kafartu billaahi tiraado markay ciddadu dhammaato soo islaam ila xal kale ma hayside ifur diid oo fasakh diid oo khulac diid maxaad samayn kitaabkaas ugu qoran tahay bu tayib arrintiiba waxa waxaa ogaaday kitaab kitaabta islaamka ka mid a ah bacdulmuslimiin qoreen inuu waxaa ku qoran yahay cabdullahi mubaarak raggi baa ogaaday kitaabka waxa laga yidhi dhegeyso cabdullahi wuxuu ihi man wadaca hada alkitaab kitaab ulxiyal ninkii qoray fahwa kaafir waa gaal bar asagu waa masala fiqiya sax wey haweenay nin ku mehersanayd hadday gaalowdo dhowr madhab baa jira madhab wuxuu leeyahay ciddida dhammaan mayso mana ka furmayso yani nikaaxii caqdigii baabi'i maayo ilaa u dhamaato ninka waa soo ceshan kara waan isku noqon kara waan isqabi karaa hadday islaamka usoo laabato culamadu waxay leeyiin ma ahe marka ay gaalowdayba cala tuul waa burhayaa nikaax la in ashragta la yaxbatanna camaluka wa nikaaxu min alacmaal idan isla markaasoo hooban bay leeyihin baaba ahaya calaa khilaafin fi intihaa'i alcaqdi warba ma lehe in hadday labadii ruuxee isqabay midkood gaalooba ay kala tegahayaan haddaysan haweenaydu aysan ahayn kitaabyada aysan ahayn <clears throat> yani muran ma laha muran ma laha laakiin kitaabkii ay taa ku qoray ee dadka qaarkii u sahashay inay gaaloobaan bay culamadu xukuma hayaan gaalnimo cadba hadda idiin qoran dastuur cadoo wax islaama usan ku qorraynba halkaa masalaa ugu weyn imti wuxuu leeyahay masalada ugu dareen kitaabka ku qoran waa masaladaas haweeney hadday gaalowdo ninkeedana iska kari weydo nikaaxi waa burburhayaa kadibna bacd alcid marka ciddadu dhammaato bay dhihi ashhadu an laa ilaaha illa allah soo noqonays maca salaama ka qaadqaadayda wakaasi xoolo la-aan iyo horta xila la-aan muk makugu dhacdo kitaabkiibuu xukumaya cabdillahi mubaarak cabdiraxmaan man wadaca hada alkitaaba bui kitaabka ninkii qoray fahwa kaafir kufrigee ku jira shirku ku jira shirkiga wey shirkul amri buu ku jiraa shirkul amr in badan baan buuqahayay hawshii in la fahmin bay u ag u agta kitaabka ninka qoray waa waa musharic dejiye weeye shirkul amri buu ku jiraa asagu oo shirku rububiya ah dadka adeecee yeelay oo gabadhoo kalea maxay gashay shirku daaca labadaa kale waa in la kala fahmo waa ina sidanimayo waad akhribaysaan baashe man wadaca hada alkitaaba fahuwa kaafir kitaabka ninkii dejiyaba waa gaalbu waman samica bihi kitaabu lxiyal ruuxi maqlay fa radya bihi ku qanco yidhi waa kitaab fiican oo islaamku ay qoreen fa huwa kaafir asaguna waman xamalahu ninkii qaada kitaabki min kuuratin ilaa kuura ninkii gobol ka qaado gobol kala geeya fa huwa kaafir buur nairobi ninkii ka qaado gaarisa geeya waa gaal buur miinkii ruuxi ka qaado gaarisa geeya waa gaal gaarisa ninka qaado dhoble warku waa cad yahay buu muran ma laha kii qoray ninkii maqlay yidhi aayar ku qancay iska aamusay kafir midkii qaaday ee boorsada ku qaaday ee sii tabiyey ilaa waan gaalnimo umadda la gaadhsiinhaye fa huwa kaafir buu waman kaana cindahu fa radiya bihi fa huwa kaafir ninkii intuu soo qaaday waa kitaab boor ka dhabaandhabo o iska haysta asna waa gaal buu gaalnimo haystaayo wuxuu yidhi axdatuu fi lislaam islaamkii bay gaalnimo ku keeneen waman kaana amara bi haada islaantana ninka amray buu asaguna yidhi haddaad gaalowdo waa fasakmaysaa u sheegay fahuwa kaafir waman kaana hada alkitaabu cindahu aw fii beytihi ninkii kitaabkan haystaba ama gurigu u yaalla abaaxadda ugu jira ee sanduuq liya'mura bihi inuu mar ummadda ku xukumo fahuwa kaafir aw hawiya ama jeclaado xoogu u boga walam ya'mur bihi fahuwa kaafir ninka xoogo u bogay waa yar fiican fiicanyay yuusan uma dabafarin uusan ku maamulin waa gaal ubogiddan iyo jacaylkan bu gaalba ku yahay ilaa waa ictiqaad weeye halkaasuu la maray cabdullaahi salafku hadday arki lahaayeen barotocoolka laga keenay ingiriiska iyo maraykan iyo hollandis iyo faransiiska laga keenay ee cabdirasaaq sanhuri u dejiyey reer masar asaga u horrey ninka adduunka qaribay kufriga caalam islami masar buu ka yimid turkiyana uga horraysay laakiin kufrigan qawaaniintan dejisan ee loo doodhayo ee kutubta leh ee lagu xaragoonayo masr buu ka yimi ayib ayagaana u horeeyey abulqanuun almadani bay u yaqaanaan balaayay bilaabeen faraacina asalba ahaayeenba islaamkaa soo gaadha mooyeen horaanba waa kharimaayey laakiin ahlu khayr iyo islaam iyo mujaahidiin iyo ahlu khayr baa ka soo baxay kadib baa la kharibay gaalaba markay ogaadeen maxaad tirahdeen somaaliya masax gee laga dila madaxa markay ogaadeen caalamul in laba meel laga xukumo baa labadii meelood la weerar meel waxay ahayd maamulka iyo siyaasadda iyo andimada ka socotay iyo awoodda islaamka caskariga ama taliska ah oo turkiya ahayd istanbul meesha astana loo yaqaan khilaafad waa kii la baabiyey kamaal ataturka baa laga soo saaray war dhammaaday wey masarna waxay ahayd meesha muslimiinta laga xukumay min xayu alcilmi wahaqaafa ashar baa meesha fadhiyey cilmiga muslimiinta iyo haqaafadooda diintooda iyo aqoontooda waxay ka imanaysa masar labadii xarumood baa la baabashay kadibna gaalnimaa ka soo baxday waa dhammaatay hadde masderkii ceelku ishiisuba hadday balaayo ka imanayso xagga dambe muxuu samayn waa isku dhamaatay ayagu laakiin markay masarna qabteen saqaaf ahaan u baabi'iyeen oo jaamacatu cayna shamsi iyo balaayo iyo jaamica alamrikiya laga agfuray azhar oo la baabaashay turkiyana loo dhibay calmaani waxay aamineen islaamku inuu baabaay rag baa kitaabo qora oo yidhi bas alslaamu yalfadu anfaasahu alaakhira dheh alislaamu yaxtadir islaamka adgu xaraarughay nin naf baxaayo oo xaraarugaayo oy baasha ku jariqayso wayay dheheen wax yar baa u hadhay barhna waxay dhen wuuba tufayba saacadu nafta ka baxday hadda waxay la yaaban yihiin nimankan uun soo taagane dagaalami en dhaqaaqaynin idan islaamka howlaha waa lagu yaqaanaa waa diin rabaadi oo isma dhiibo weligaa wareegeyso hadday boqorro iyo wadaaddo gadh waaweyn isdhiibaan iyo niman caloolo kuskusan kuwa sakaraado yar yaraa la leexaya qoriga dhib ma lah hawshu waa iska socon sidaas wey cabdullahi mubaarak wuxuu leeyahay markuu la yaabay kitaabkan cidda qortay buu la yaabay wuxuu uhi maa ara shayطaana kaana yuxsinu mila hadabu ma shaydaan baa ma samayn karin bu kitaabka kitaabkan siduu shaydaan ma samayn karabu xataa jaa haaula ilaa i axnaaf yimaadeen oy qoreen bu uhi kitaab ay leeyihiin kitaab alxiyal oo kufri ah faafaadahaa minhum ayuu ka faadaystay buui shaydaan baa maba samayn kari kaartadan iyo xeelada maba ma yaqaana bu lanna hadduu yaqaano dhowr boqol sano ka hor buu keeni lahaa bu muslimiintu aafayn lahaa kaarto u socon weyday shaydaan bayba socodsiiyeen buu niman islaam iyo culmo sheeganhayo bay ummadda mariyeen shaydan baa ka faadaystay fa ashaacaha xiinadan bu markaasuu faafiyey aw kaana yuxsinu ama shaydaan wuu yaqaanaye walam yajid man yumdiiha fiihim xataa jaa haulaai ama mogta fikrada ruuxna wuu iska leeyahy ruuxna wuu faafiya ummaddu gaadhsiiya ruux ummaddu ka gadaa oo waa sabla gareeya idan ruux ummaddu ka gado oo geeyo oo shaar weyn qabo oo faqiihul ah kuwanaa u qaaday maca salaam ayb qiila maxaa kaloo lagu yidhi ya aba cabdiraxmaan ina hada alkitaaba wadacahu ibliis baa la yidhi kitaabkan shaydaan baa qoray mise bani aadam baa qoray wuxuu yihi ibliis min alabalisa ibliis ibliisyaha waaweyn ka mid ah ayaa qoray buui ardaygii wuxuu leeyay maalinkii ugu horreysay ibliisu la jamcinaha aan maqlay wey buui ardayga cabdiramaan wuuu le cabdillah mubarak wuxuu leeyay eh, ibliis in abaalisa lagu jamciyo maalinkaasaan sheekha ka ogaaday buui idan wuxuu hi ibliis ma ahee mid kaba cad baa qoray buui nadr ibnu shumayl alfaqiih allugawi almuxadit alimaam asna wuxuu leeyahay fii kitaab alxiyar alaaثumia wa cishruun aw alaaثuuna mas'ala kulahaa kufr buui saddex boqol iyo soddon eh, ama saddex boqol iyo labaatan maslo gaalimo ku qoran ibnu taymiya kuusug wuxuu maslada ugu daran ku qoran halkaa masalo wixii kale waa uun salaada eh, sida dib loogu dhigi lahaa iyo zaka ku qabatay sidaad ugu gambin lahayd oo kale xoolo badan baa lahayd zaka kuusoo carruurtaad waxaa tii xoolo waa hebel baan siiyey laba baad ku wareejin xadda xola idinkaas ka saacda laga bilaabo bishi zakaa ku dhaafi waxaad dee niman yaho de carruur badanna waa joogaa saaxiib xaasna waan hantida a bal ninkiiba kun kun dolar hala hao wii kalena iska soo celiy way soo celina zakadina waa ku dhaaftay maxaa yeele waxaad rabay markay bishu ku gasho in milkiga xoolahaadu milkigaada ku jiraan milkigii baad zuulisay zakadii baa ku dhaaftay kadibna xoolihii soo ceshatay waxyaaba noocaas oo kale ah kafaara ku qabatay sidii loogu goyn lahaa xaj kuu fool saaray ugu gambin lahayd hawlo noocaasa ku qoran laakiin masalada ugu daran ee ku qoran waxaa weeye haweenaydii ninkeeda iska kari weyda dhaqaajin weyda ayar gaalowda kadibna ha toobad keento masladaas ku qoran maxaa bismillaahi illaahi ka leedihiin qawaaniinta caalam islaami lagu maamulo taasaa ka qoran wax ka daran baa ku qoran haweenaydu hadday zinaysato oy sideed iyo toban sana ka jir tahay ninkii qasbay ama xoogay waa dil toogasho ah ama waa la xidhi laakiin haday sideed ton ka badan tahay oy dhiibato ama la zinaysto waa fasaxan tahay gogolaaf hadday samayso oo ninka raal looga yahy waa fasaxan tahay xad ma khamrada hoteelaha waddanka waa lagu cabbi karaa meelaha dalxiiska iyo biijajka waa u fasaxan yihiin laakiin shaaraca isagu mamnuuc wey qaanuunka iyo sharci dejinta boqorka iskale mise baarlamaanka waa qoran tahay wax ka daran baa ku qoran ninkii gaalooba diintu xoriyatlictiqaad buu shacabku leh masar falastiin urdun suuriya caalam alislaami oo dhan xukmu ridda waa la ilqeeyey faman shaaa falyumin waman shaaa falyakfur bay taagan yihin waraayad sidaa ma waa tahdiide man badla diin baqtuluu weeye ninkii gaalooba waa fasaxan yahay ama buudi noqo ama mushrik noqo ama yahuudi noqo waa fasaxan tahay sudan baa kun sagaal boqol sideetanki sideetani ko bay waa xad ka oofiyey nin loon jiray maxamuud maxamed aha mise ma garanhaye nin magacaala baa xadu ridda laga ofiye xaaj nuuri niman baa xukumay wixii ka dhacay waa la ogaa suudaan ilaa yoomin hadati baa loo haysta lfikri baa loo yaqaana gaalada iyo carabta gaalowda waxay u yaqaaneen ninkaas la dilay ee diinta intuu ku ciyaara zakada iyo salaada iyo ku jeejeesay quursaday ay qudaadii ka oofiyey xilligaa joogta xadu ridda oy murtad dhaheen asaga waxaa loo yaqaana lfikr waa nin shahiida ashahiid ah maxamuud baa la daha xusein oo ninkii masar kharibay ee yidhi masar waa inay u gaaloodo sida faransiiskaoo kale oo ayagoo kale aan noqonnaa waxaana ayna faraha ka qaadno qur-aanka waa in la naqdiye akhdaa ku jirta qur-aanka kitaabka rabbiga ee akhdaabaa ku jirta waa in la saxo ninkii yidhi masar madaxay ku wadata waa ninka ugu fiican aladiib axmed lutfi murtadiinta oo dhan caalam islami nimanka calanka wataba xidigaha caalam islami wey ayib dhibkaasaa jira wax ka daran baa ku qoran tan iska badaaba wax ka daran kulligii waa kufriaba min awalihi ila akhiri baa kufri ah maxaad kitaab alxiy oo hal masale ku qoran tahay ay selafka ka xukumahayaan ninka loo yaqaan xabs bnu khiyaad isaga wuxuu leeyahay wa huwa kadalika buri siduu cabdullahi mubaarak sheegay wey kitaab waa kitaabu kufrin wa kaana yanbagii an yuktaba calayhi buri kitaabu lfujuur waxay ahayd buri korkiisa in lagu qoro kitaabu lfujuur oo aan lagu qorin kitaabu lxiyal ayib qaasim ibn cabdiraxmaan qaasim ibni macni ibn abdiraman ibn abdillahi bn mascuud wiiluu dhalay way qaadilkufa ahaa wuxuu yihi kitaabukum huwa hada aladii wadactumuuhu fi lxiyal kitaabu lfujuur sidoo kale saciid ibnu saabuur baa yidhi yaziid ibni haaruun baa yidhi yaziid ibn haaruun baa maalin waxaa la weydiiy kitaabu lxiyal waxaa ku qoran nin hadduu ku dhaarto inuusan weligii xaaskiisa furin kadibna xoolo badan loo ballanqaado lay nin xoolahana qaada gabadhana noo fur dhaarti suusan kafaaro loogu yeelanin gabadha hooyada ha dhunkado islaantu way ka furmaysaa calaa ra'yi bacd alaxnaaf hooyadii hooyadeed soddohdii wey soddohdii ha dhunkado ama gabadha walaasheed oo kale ha dhunkado islaantu waa ka furmaysaa idan hawsha waa dhamaatay cabdullahi waxaa loo sheegay sidna haarun sheekhu axmed bin xambal wuxuu laqad aftaa haaulaai fii shayin low aftaa bihi lyahuudiyu wاnasraaniyu kaana qabiixanbu kuwan waxay fadwoodeen bui wax hadday gaala iyo yuhuud fadwoodaan fool xumaan lahaa ataahu rajulu faqaala inii xalaftu anlaa uطaliqa imra'ata biwajhi min alwujuh wa inahum qad badaluu lii maalan kaiira faqiila qabil ummaha waylahu yaamuruha an yuqabila imra'atan ajnabiya taasay gaalnimo u arkaan salafku liannu xumaanta ummadda in la faro oo dembiga loo horseedo waa min xayu tashriic nooc min atashriica wey laakiin ruuxu asagu hadday macsiya ku dhacdo uu dambaabo masale kale ma og tahay laakiin ruuxu in layado kuu bannaan tahay saa yeel kitaab bay ku qoran tahay diinta qayb ka mida weeye waa nooc min atashriic oo shirkiga gaalnimo ah wey ayib warkaan soo gaabina axmed bin xambal asagu wuxuu leeyahay man kaana kitaabu اlxiyali fii beytihi yuftii bihi fahuwa kafir mima unzila calى muxamed wuxuu ibnu taymiya markuu tacliiqinaya aaraadaas wainama qaala haؤulaءi اlأma midla hada اlkalaami fi kitaabi اlxiyal liأna fihi اlاxtiyaalu calى taأkhiiri sawmi ramaضan waisqaad الzakaةi wاlxaji waisqaad الshufcati waxali الriba waisqaad اlkafaaraati fi الصiyaami wاlإxraam wاlaymaani waxali الsafaaxi wafaskhi اlcuquudi wa fiihi اlkadib washahaadaة الzuur waibطaal اlxuquuqi wagayru dalik maxaa yeelay ummadda ruuxii gaalnimo u ammaana ama u xayeysiiya ama amra ama u fasaxa waa kaafir billahi alcadiim ummaddu hadday ku raacdana ayadna kafaro wey ibnu taymiya wuxuu leeyahy uma inahu laa khilaafa bayna almuslimiin annahu laa yajuuzu اlamru wala اlidnu fi اtakalumi bikalimati اlkufr ligaradi min alaqraad in aada ummadda amarto ama u idanto inay gaalnimo ku hadlaan ma banaana muraad kastooy leeyihiinba ama aad leedahayba bal man takalama biha fahuwa kaafir ila an yakuna mukrahan fayatakalamu bilisaani waqalbuhu muطmainu biliimaan wuxuu kaloo leeyahy kitaab aaaarta badan soo gurinay aqwaashaas fi kitaab bayaan daliil calaa baطaa'il taxliil safxada boqol soddon iyo sideed ilaa boqol afartan iyo saddex talbiis aljahmiya wuxuu ku leeyahay laa nisaaca bayna almuslimiin muslimiintu muranba kama qabaan ana almra bishirki gaalnimo ummadda in la amro ama shirki la faro walow kaana shirkan asqar ba allaha ka dhige ila waa tashriic ahaan eh kufrun waa gaalnimo iyo diinka bax wa ana madxahu gaalnimo in la ammaano shirki la ammaano wahanaa calayhi ummadda loo xayeysiiyo watarkiiba fiihi la jeclaysiiyo kufrun waridda idaa kaana min muslim haddiiba laga dhigay gaalnimada ilbaxnimo iyo horumar iyo taqadum iyo tekhnolojiya mucaasir ah haddii laga dhigaba waa kufri iyo rid gaalnimo ummadda in la faro ama shirki loo xayeysiiyo ama loo ammaano ama la jeclaysiiyo ayib waa kufrun waridda mujaladka saddexaad afar afar eh, afartan iyo kontan iyo afar baan ujeedaa warka markaynu soo gaabino shirka akbarka ah ee fi masalat aluluhiya waa kuusoo sheegay shay kastoo rabbi jideeye oo cibaado ah ama qowl ha noqdo ama ficil ha noqdo ama caqiidiyi iraada ha noqdee haddii ilahay keyrkii loo sarifaayo waa shirki haddii rabbi loo sarifana xaggiisa loo leexiyana waxaa weeyaan waa tawxiid iyo iimaan wey amaa shirku lasqar asagu waxaa ururiya waa kulu wasiilatin aw dariicatin ila shirki اlakbari haaliban shay kastoo cibaado noqday oo cinda allahi wa cinda ashariica alislaamiya ka noqday cibaado haddii rabbi loo leexiyo waa towxiid iyo iimaan iyo alla uu noqosho wey haddii lala aada ilahay khayrkiina waa shirki warka waa la gartay laakiin shirku lasqarku asagu waa wasaa'ilka iyo wadooyinka kuu geyn kara shirka alabar waa wadooyinka iyo wadiiqooyinka kugu rida kara shirkiga weynaa bimacnaa waa waxaan cibaado ahayn oo ilahay khayrkii aad u leexisa wey kuuna geen karaa haaliban inaad shirki akbar ku dhacdo sida qubuurtoo kale in la shido oo faynuuso iyo lagu sameeyo qubuurtoo kale in la taabto oo la masaxdo la tataabto sida iyadoo baraka kaa soo gaadhayso gacmaha lama mariyo ku dawaafka asagu waa shirka akbar in ayada la baryo waa shirku abar in loo sujuudo waa shirku abar in khayr iyo nacfi laga jiriya waa shirku abar tataabashada basaan ka hadlayna tataabashadaas oon wadani ictiqaad baan ka hadlayna sia culmada qaarkood ku fasira iyo riyaha yarka ah adoo tukanayaad xoogow waxaad aragtay wadaadku fiirinaya saadi baad qurxisay xoogow waxaan leehay waa shirki qurxintaas shirki weeye maxaa yeele waxaad qalbiga ku qabatay xaggana aad danaysay oo tixgelisay hayr allah fii cibaada musiibo wey idan laakiin haddaad cibaadadoo dhan ba sheekh hebel keligii la aado waa kufr asagoo shirki abara ah wey ka yasiri riya hadduu bata laakiin abar buu noqonaya iyo wixii lamida ah wey <clears throat> laakiin bishar wasaa'ilka yararka ayn leenahay waa shirkul asqar aan leenahay waa inaysan lam tastur min alqalbi hadday qalbiga ka timaado waa way waxay noqonaysaa abarkii bay noqonaysaa idan waxaan leenahay shirkul akbar inahaasa ugu waaweyn dhankaa marka loo qaybina waa saas haddii dhankaa loo qaybiyana mar waxaa shirkiga loo qaybiya shirki jali ah iyo shirki khafi ah bimacnaa xagga muuqashada uu muuqdo markaan ka hadlayno shirkiga waadixee iska cad ee lagu hadlay ama muuqdee bannaanka yaallay shirki jali ah loo yaqaanaa ka qarsoon shirki waxaa loo yaqaanaa khafi ah marka loo laabanhayo maxalku ka dhacahay ama carabka ama ficilka ama qalbiga shirki qalbi iyo mid qawliya waxaa loo yaqaanaa mid ficli ah marka xukumkiisa la fiirinayo waxaad u qayba shirki akbar iyo mid asara yani marka akbarko diinta lagaga baxo xukumkiisa asqarka lagama baxo inahaba u qaybsameen laakiin intaan kaga baxo risaaladii sideedaad waxaa weeyaan asbaabta ruuxii aynu soo sheegnay macsuumu lmaali waddami waalcirdi ahaa asbaabta banaysa dhiiggiisa waynu soo baranay waxaanu ku soo marray inahaynu soo sheegnay shirkiyaadka fara badan aynu soo sheegnay kufriyaadkii qaybihii kala duwanaa oo dhan isku dar waa sabab min asbaab almubiixa aw iraafica lilcisma waxaynu soo ogaanay ruuxa muslimka ah dhiiggiisu waa kaa xaaraan wuxuuna xaaraan ku noqday bikownihi musliman gaalkuna dhiiggiisu waa kuu banaaya asal ahaan wuxuuna xaaraan ku noqon karaa biamaan in nabadgeliya ictifaaqiya caadi iyo ballan noo dhaxayso asbaabta marka ruuxii muslimkaa dhiiggiisa banaynaysaay laba sabab weeye marka lasoo soo ururiyo sabab waa mubiix caama ah, waa raafi caam ah oo marba haddaad ku dhacdo maalkaadii iyo cirdigaadi iyo dhiiggaadiba waa bannaan yihin maalkaada muslimiinta iskaleo bankiga muslimiinta la geyn gaal baa tacaruudta ku dhaxli maayaan ayib aduguna surkaa lagaa goyn cirdi iska daade nin dhiiggiisadaas cirdi cirdi xaggee joogahad lagu kala tegbe waa mubiix ama raafic kulli ah ama caam ah jumlatan wa tafsiilan iyo mubiix juzi ah mubiixiga juziga ah waa xuduudo kale dhiigadhiigga bay banayn mooyeen xoolahaadii ummad waaskale walaalaha iyo reerki iyo qaraabadi waaskale iyo caruurtaadi taasaa loo qaybin kara waxaan leenahay marka mubiixa dhiigga banaynaya waa mubiixa islaamkii baabi'iyey waa gaalow rido weyn inaad diinta islaamka ka baxdo biqowlin aw ictiqaadin aw camalin aad kaga baxdo gaalnimada aan soo marray ee asqar iyo akbar ahayd qaybteeda akbarka ah nifaaqii aan soo marray abar iyo asar qeybtiisa akbarka ah fisqiga aan soo marray akbar iyo asar balaa qeybtiisa akbarka ah ee shirkiga aynu maraynay qeybtiisa akbarka ah baad ku dhacday haddaad ku dhacday waxaa weeyaan shuruud la sheegi doona lagaa helo kaafir baa taa dhiiggeeda waa bannaan waa lagugu halgami in lagu halgamana waxayba ka khayr badan tahay in gaalada lagu halgamo in gaalada lagu halgamo adaaba ka daranba ka sokeeya idan warkaba aan goynna waa in diinta islaamka laga laabto biqowlin aw ficlin aw ictiqaad lagaga laabto idan ruuxii sidan wuxuu noqonayaa mubaaxu dami walmaali walcird walahu axkaamu lmurtad kutub shaaficiyaha loo laabto xanaabilo maalikiya axnaaf axkaamu lmurtad halka kala sarbax kitaab rawda soo qaad nawowi waa sharxahaya intuu caddeeyey weliba markuu dhameeyey inta shaaficiye ay taqaanay buu i axnaafta masalada nagaga fiicane axnaafna aan ka faaidaysana aqwaashii axnaaf o dhan buu soo guuriyey wuxuu naqdin karina waa naqdiyey wix kale ku raaca xukmu lmurtad u laabo ilaa labaatan xugun buu kaga duwan yahay gaalada asagaa ka daran almurtad ninkii muslim ahaa ee gaalooday wuu ka liitaa wuuna ku xun yahay gaalkii asliga ahaa labaatan xugun buu kaga duwan yahay oo kaa kale ku dhaamaa iyo qayb lamid a ah. waxaa inoo yimid mubiixa juziga ah mubiixa juziga ah xuduuddaa ka mid ah waxyaabaa aan gaalnimada gaadhsiisanayn sharciguna uu yihi ruuxi sameeya ha la dilo waa lagu dili xad baa lagaa oofin rabbina xataa waa kugu dambi dhaafi laakiin xoolahaada iyo ahalkaada iyo sharaftaada lama taaban karo muslim baa tahay khaldamay muslim khaldamay khaladkii baan kaa saxaynaa laakiin kii muxuu ahaa muslim gaaloobay waa laba kaleba waxaa ka mid a kuwan jusiga ah ee uun banaynaya adiga dhiiggaadi banaynaya laakiin xoolahaadi maalkaadi midnaba aan banaynaynin qisaasto kale ka ruux baad dishay kas baad u dishay muslima waa lagu qisaasi ha lagu dilo qatliha kugu yimaado laakiin xoolaadn hal dhacaa maya dhiigon anafsu binafsi waa lagu gawrici sada guraca lagu gawrici haddaad toori gelisa toori baa lagugu dili haddaad boosku kala jexin lagugu kala jeexi guri dheer haddaad ka tuurta waa lagu saari waa lagaa soo toori markaad jajabto hadday nafta kaa bixido waa lagu dhaawac tiri lagu dayn maayo haddii intaad qabatay ninka toori la dhacday waa lagu soo qaban barti baa lagaaga dhici si lagu markaa nafta baa lagu daynay ayib idan kutub lfuqaha baa qisaas lagaga hadlaa bishuruudda u laabo annafsu binafs xadka labaad xadu zina ninkii hadduu zinaysto asagoo muxsan ahaa rajmi buu leeyahay dhagax baa lagu dili kadibna xoolihiisii maalkii loo dhawaan maayo ahalkiisa iskale muslim intagi waa lagu tukan waa la xabaalay qubuurta muslimiinta la waa loo ducayn yan kaa hoos bixin laakiin dhiiggii waa banaan xukmu liwaad baa ka mid a ah. nin baa nin wax ka dayay kii wax ka dayey iyo ka laga dayay waa la wada dil sida raajixa ah uqtulu lfaacila wاlmafcuula bihi w khaniiska iyo kala khaniisayba liwaad yaanan yaan la fahmi waayni labadu waa la dilahaya waxba u bixi mayno waxaan leenahay marka waa muslimiin khaldamay waa la dilay waa la duugi waa lagu tukan waa la xabaalay hadduu doona amiirku hadhaaso n ku tukan maayo ninka madaxweyneha hadduu doona hadhaho bal inda qowl baa jira cinda shaaficiya xataa haweeney ajnabiye ah xaaskaadi ma aha oo xaaskaadu waa kabiira min alkabaa'ir dembi weyn weeye laakiin lagu deli mahayo laakiin haweeney ajnabiyadood ka sinaysanaysa xataa hadaad xagga dambe oga tagto oo zinadii kasii dartood liwaad ku darto waxay dhan waa dil wey liwaadka asagu khaniisnimadu ma laha muxsan iyo hayr muxsan meer ma soo ridatay oo ma soo guursatay ma laba yar yar hadday oo qaangaadhaa isfuulaan wirix wey ma guur ma soo ridaten hawsha marka laga hadlayo zinada cadiga waa dhaqan xun dhaqan xun oo waxaa weeyaan ruuxii ku kacay adduunka la dhaafiya wey ayib waxaa ka mid ah xayawaanka iyo xoolaha ciddooda wax laga dayo bini aadam baaban de ninkii wax ka dayay mlgii maligii galay ninkii looda u dhigtay maxaad u malay lod iyo ceesaamihii sameyn ninka laga kari waayey isaguna waa maqan yahay calaa khilaafihi fi masala lakin sidaa ila xoog badan sidaas wey culamo badanna ay rajaxayaan ityaan lbahim axaadiidta ku timid ee xadis ibn cabaas iyo kheyrkii bay xoojinayaan wadaaduhu yacni ruuxii qaan gaadhay oo isagoo mukalafa ah, xoolo wax ka dayey asna waa la dilhayaa wa fii riwaaya neefkii iyo sicina waa la dilhayaa neefkin waa lagu raacin laga reebi maayo lana cuni maayo hilibkiisa maxaan loo cunaynin ibnu cabaas baa la weydiy wuxuu mafilhayaa oo neefka loo dilay asagu dambi ma gelin waxaan ka baqi buu i iska daaqo iska joogo in la yidhaahdo toban sano waasicii uu cabdifuulay weligiiba uu iska taagnaaday sicii hebel waagii wax ka dayay weeye wuu soo taagan yahay buruurtu ku haya waa ceeb marka weligeedaan hadhaynin buui oo reerkii ninkaa uu ka dhashayna weligood waa un isgodahayaanoo waxaa saaran buui dulmaa saaran iyo ceeb marka waxaa maslaxadu keenaysaa wasacina adunka la dhaafiyo waxaa kaloo dhici karta bui walcilmu cind allah waxaa dhici karta buui in bini aadamku ay ka yaqsanayaan neefka lama calfan karaan haddii la saacan waa laga farxashay hilibkiisa u dhawaan maysid caanihiisana u dhawaan maysid adu intaasoo macnaha macquul laakiin sidaas wey waxaa kaloo kamid a waxyaabaha dilka keenay dhiiggada banaynhaya nikaaxulmaxaarim haddaad hooyada ama aabbaha xaaskiisi ama walaasha ama habaryarta maxaarimtaadi dumarkii ilaahay kaa xaaraam yeelay guurkoodii haddaad tiraa waan guursana waa aroosahaya waxaa weeyaan waa dil toogashaa ah wey waa dil dhigu weydiin ma hadda koor ma guursatay maadaan guursanin weliba midka asagu sida raajixa ridda wey waa gaalnimo waa gaalnimo sida raajixa leanno xadiidkii bara ibnu caasib maalinba waxaan ka hor abtigay oo calan weyn bandirado ciidan la socdaan xaqabti waxkaad u socotaa ciidan baa la socda calanna waa wataa carab waxay dhaqan ulahay iyo muslimiintu markay halgabay inay calan qaataan ciidanku isku raadsato waxaa nabi maxamed baa idiray buuhi abtigay oo waxaan u socdaa meel hebele dhin deganoo aabbihii haweeney uu ka dhintay aroosay buu nabigu ii diray inaan soo dilo xoolihiisana aan soo kaxeeyo xoolihi xataa waa laga soo qaaday fay baa laga dhigay idan mar haddii xoolihii fay ay noqdeen ninka dee gaal wey idan inay riddo tahay inaad maxaarimtaadi guursato waxaad guur ku sheegtay nafsa shay wey waxaa la mid ah oo soo galay meesha gabdhaha muslimaadka ah hadday gaala ka zinaystaan waa masale kale oo waa zinama dhabsto haddii laakiin layida heblo oo gabadh muslimiada gaal bay guursatay aroostay aroos bibiilo la dhigo waa kufri ridow liannu zinadu sideeda dembi u tahay laakiin haddii zinadii iyo dembiga laga dhiga diinbi iyo aroos iyo guur iyo nikaax lagu sheego oo magacii sharcigula la siiyahay ridow waa laba kala baab waagi hore somaalida way saxmay dhihi jireen markay gabadh muslimada ay gaal way u korta ama u fushay dhihi jireen reer koonfureedku waagi talyaanigu joogay ingiriisku iyo hadda laakiin way guursatay hebel bay guursatay wiilka kanaa lagu leehay waa wuxuu dhan baaba inaad sii socotaan minis baa idinku socday inta un sano idan xadiidu bara ibni cazab baa caddaynaya haddii maxaarimtaadii aad waxaad guur ku sheegtay ku samayso gaalnimo weeye ama ala aqali taqdiir waa lagu didhiga waa bannaan ya xoolahadan waafayo bangiga la geenaya waxyaabaa dhiigga bannay waxaa ka a laakiin aadan ku gaaloobaynin xadd lxiraaba qudaacu turuq somaydan aqonin burcad dhabajiif dayday jiri dadka loo yaqaanay dadka noocaas ee amniga khalqal gelinaya ummaddana dhibahaya waa lala halgamaya baa loo yaqaana suuratu maaida ka sheekaysa ayaguna waa layn inamaa jazaau aladiina yuxaaribuuna allah warasuulah wayascuna fi lardi fasaadan an yuqataluu xoolahooda lakay ay leeyihiin laga qaadi laakiin culmadu waxay xoojinayaan oo raajixa min xayu daliil hubku ku dagaalamaya kaa muxaraf waa laga qaadi hubku ku dagaalamayey waa laga qaadi muslimiintaana iskale xooluu ummadda ka dhacay oo banaankan taagan hadday jiraanna waa laga qaado ummaddaa loo kala celi laakiin wuxuu shaqaystay xaal ku shaqaysta uu lahaa marka isaga aynu dilla keena dhihi mayn ree hebelow hebel muxuu lahaa xoolihiisii laba boqol ha geeliy baabuuruu lahaa gooni oo aabihii ka dhaxlay keena dhihi mayno iyo qor ku dagaalan waa laga qaadahaya waana sida cali u maray radi allahu taala can waxaa ka mid a ah qitaal albuqaa albuqaa waa ka mid a ah. haddii laba qabiiloo muslimiina ama laba urur isku dhacaan la kala kari waayo o la kala jooga midka garka daran kii gardaraa la kari waayo daalimka haddii la kari waayo birtaa la wada saarahayo xaq buuna ku dhintay dhiiggiisa waa banaanaaday wain daa'ifatani baa kala sarbaxaysa wain daa'ifatani min almuminiin halkaasay hawsha ku jirtaa waxaa lamida sideedaad shaarib alkhamri fi marat araabica ninka khamrada saddex goor soo cabay ee la shaaboogay marka afraad in la dili karo riwaayaad baa caddaynaya saxiixna ah laakiin waajib ma ah waa masala maslaxa loo fiirinayo xadii dacfi ku jiro bacdu ahlicilmina taxsiiniyaan ba ayanu waay leey wuxuu leeyahay ninka asaguna tuugga ah ee saddex goor wax soo xaday ee gacanta la gooye marka afraad hadduu haddana ku celiyo waa la dili maaa waa xubin xun bay yidhahdeen fasid wey waa xubin xun oon daawo lahayn kansar baa kudhulaa galay yani huluhu ma ogtahay waagi hore hulaa loodhan jir hadana kansar baa loo yaqaana waa xubin hulagalay marka waa in la gooyo ummadda kale u saraayanaya afeynaya kan khamada laga kari waa hadi kor soo socda kuwaa dhi hebel sano cabaya baasha waxaana ma yeesha ana waan cabahaya waamlaiyaga gadaxda waa iska boodahaya marka saysan wadiiqaha xun u furan suurkaa laga gooyo wadaada halkaa maray waxaa tobneeya jaajuuska ninka muslimiinta ee gaala markay ishayaan ama ayna ishayninba sirta muslimiinta bixinay ee gaalada la shaqaynaya waa la dili imaa kufran wa imaa xaddan ama gaalnima loo dilo oo waa gaal oo masalat lwalaa walbaraa buu galay muwaalaat lkufaar buu galay ama muslim xad galay weeye waan dilaynaa ama muslimnimuu ku dhiman ama wuxuu ku dhiman gaalnimo horta birtaan saarayna hawshu sidaas weeye xadiidka xaadi baana maslada ku cad culamana waa caddeeyeen waxaa kaloo soo gelaya dafcu saa'il ruux muslima ku soo weerarayba man qutila duuna maalihi fahuwa shahiid duuna damihi fahuwa shahiid saail baa loo wariga joog war allaha lamaya war joog maya naga leeca feeraad kala goynaysa asna waa daalin dhintay adugu tahay nin isdifaacay baa tahay a boqorka labaad madaxweyne muslimiintu doorteen ay u dhan markay beeca la galeen baa mid labaad iyo anaga anigana war joog ninkan shalay beec la galayn may joogma suurka laga goynaya ummaddu hadday saa ku socoto maxaa yeele ummadu kala jabinaya kala jabkii muslimiinta maanta muxuu geeyey toddobaad konton iyo toddoba dowladood oo waxay qaban karto iyo waxay tari midna aysan jirin wiilasha yararkaee qoriga la laacay ay dhaamaan waxay qaban karaan iyo waxay tari karaan xujaaj ka yimid soo xajiyey oo falastiino masaakiin oo laba kun ah waxay leeya feermeeya inaan idin marin yahuud dhex marin yahuud war ma rabno meesha hore aan marayna maya inaad feermaysaan wey yuhuud baa soo codsatay waa in ldi olmarti laydin dhex mariyo war anagu macbar rafax baan rabnaa mari mayna macbar karamsaalin balaada sheegteen maya mara madaxweynihii baa hadlo wuxuu ku leeyahay nimankan falastiiniyiintana waxaa la sheegay inay wataan lacag ay ka soo qaateen muslimiinta xaj ka jooga bal adigu dembiga intaa leeg ee carab fiirsan ee muslimiin fiirsan ee eegata oo hadduu ninka muslimka muxaasarkii labada sano ku jiray xisaarka iyo cunaqabataynta walaalihii muslimiinta ay shilay ma soo siiyeen ma dembiba madaxweynihii masar baa ku khudbayn dhagay feeriyeedu wuxuu ihi bay wataan dhaqaale ka soo urursadeen meesha idan taas waa in yuhuudda ay baadhaw gaalku wuu ku dili muslimkuna kuu qaban dhibka dhib jira wey idan tafaruqaas maadaama nabigu uu og yahay burburka uu keenahayo fi diini wfi dunya nabig wuxuu yihi ida man jaءakum wamrukum jamiic man ataakum wamrukum jamiic yuriidu an yashuqa casaakum faqtuluuhu kaina man kan ida buyica lkhaliifatayn xadika abi sacid اlkhudri fi saxi muslim ida buyica lkhaliifatayn faqtulu اlaakhira minhuma laba madaxweyne haddii bayca lala galo la doortaay midkii dambe hala dilo kana hala doorto waa dimuqraadiya sheeka jirta muslimiintu farq weeye hal madaxweyne way leeyihin saas darteed sheekh albaan wuxuu futwooday waxaa maanta madaxweyne adduunka jiro ina sharci aysan ahayn beeca jirtan aysan ahayn kullu bayca maanta boqoraad lala galo waa baail buuri waatuna nabigu diiday salawatullah sla alay waba kama jiraan hal madaxweyne oo qurashina noo keena waan dooranaynaa haddaad weydaan soo maaha waa fasaxantihin ayib waxaa ka mid ah saaxirka ninka ummadda sixira sixirka curfiga la yaqaana saaxirku waa deli jundub yaa fuliyey xaddu saaxira darbatun bisayf sawaءn kana xadiiثu mawquufan aw marfuucan صaxiix weeye saxaabi waa ka sugan ya isagoo mawquufan cali cumarna wuu fatwooday اqtuluu kula saaxirin wa saaxira faqatalnaa fii yowmin waaxidin buu ihi saxaabigii ka warramaya taabicigii alaaa sawaaxira bu saddex saaxir baan dilay aroor cumar wuxuu ihi intii weerar la qaada saaxirkii la arka madax lagu dhufto aroor baan weerar gacanay saddex baan tooganay bu sucara ah nimankan ummadda rogay ee ceelgaa fadhin jiray iyo dhoobey iyo koonfur u badnaa iyo galbeedka wixii jigjiga kor loo dhaafo u badnaa waa in surka laga gurawo ummaddu waa in ilahay keliya ku xidhanta oon laga baqin saaxir iyo munajim iyo balaayo adduunku waa inuu nabad noqdo wey ummaddu garbasimanta ilaahay loo addoommo loo yahay saaxirka wax qalqaloocidhaya waa inuu dhinto wey waana sida raajix madhab abi xaniifata wa maalikan wa axmed baa saas ah shaafici wuxuu waxaan lenaha saaxirkii aan weydiinayna waxaan leenahay sixirkaada noo sheeg bal sixirkaada sarax muxaadaro qabo sixirkaada sarax sixirkii markuu sharxo hadduu sixirkii aan ku aragno wax kufriga gaalnimo ah waan dilaynaabu haddii laakiin hawlo kale iyo farsamo iyo ay noqoto waan daynaynaa shaafici waxaa lagu yidhi ninka ogaan kara horta sixirku asaga uu sheegay inuu gaalamo yahay inuusan ahayn asagaaba saaxir asagaaba soo dilina marka horeba leanna mogta hawsha waxaa ogaan kara nin kaloo saaxir saaxir asaga yaqaan idan ninka noo baadhahay laftigiisaaba gaal marka hawshaas shaafici ugu furine saaxir ninka loo yaqaane macruufka diintu sheegtay waa la toganaya ilaahay baana sheegay watabacuu maa tatlu shayaaطiin calaa mulki sulaymaan wamaa kafara sulaymaan sulaymaan ma gaaloobin walaakina shayaaiina kafaruu maxay ku gaaloobeen yucallimuna naasa sixr idan sixirka barashadiisi iyo beridus inay gaalnimada ilah ba cadey waa kufri marka waa la dilaya warkas jooji baa le shaafici midda kale saxaabadaa ku khilaafsanba cumarba xilligiisibu fatwooday saxaabana kumaysa khilaafin jundub baa uga soo horreeyo madaxa asna ka dambeeyo madaxa la tagay nin saaxir ahaayo indha saracad samaynay halbu intuu qabto dhi waxaan ka gelahaya afka labadan ka baxahay hal taagan bu waxaa fiirsanhaya waliid ibn cuqba ibn abi oo markaa amiirka ciraaq meel yaa fiirsanhaya intuu soo baxo yuu mar dhaha ka gelahaya afka dabadaan ka baxahaya dadku indha saracadinhaya afkuu kala qaban hasha bishimaheeda uu garab mari xagga dambeu istaagi cuskaakaa dhigun halkaa so ma aragtid ninka afka kale wax alkaa gadaal taagan ma arki inta udhexaysa waa kaa qarinhaya indha saracad wey wuxuu kaloo sameeyey dad meesha taagan budhi naft madaxaan ka goyn kadibna waan soo noolay seefuu la kala bixi madaxu kugu dhufan madaxaa duul xaggaasu ku dhici uu soo qada uu kugu rikoda waad taagan tahay adoo taagan wey waa indha saraacaad saxaabi baa fiiriyey maalinkii koowaad wuu iskaga tegey maalinka labaad buu seef soo qaatay uu soo gashay soo xasaystay madaxweyne baa soo fadhiistay barha saabki madaxweyne ma barha saab ba amiir baa gobol haystay isagoo daawan hayo oo loo qosqos lahay intuu seefta la baxy saxaabiga gur ka gooy markaasuu falyuxyuu anfusahum idaa kaanuu saadiqiin bu run hadduu sheegahay bu asaga hasnoolaya bu saxaabadu maogtahay waad ku taqaanaa warkooda waa cadya hadduu run sheegahay ninka ragga ragga shalay madaxa ka guurahay soo nooleynhay maanta fal yuxyi nafsahu bu iska dhaqaaqay barasabkii wuxuu ihi haa maanad igu dhiiratood seef horteeda kula soo baxo nin ku dishay halla xidho jeelka la geey ninkii jeelka joogay ee xabsiga joogay baa la yaabay ninkan cibaadadiisa iyo salaadiisa iyo wanaagiisa markaasu nin maa lagu soo xidhay waxaa la isoo xidhay nin baa u dilay boqorkii waxaan ka lixiyey ninkii barasaabkaa baan hortiisa seef kula baxay markuu bakti iyo ummadda ka dayn waayo markaasuu niyo waan kusii day anoo ku hayn maahaye ma baxsan kartaa isii daabuu madiinaan ka dhachayaa ballamka ilahi hadduu weliid yimaadana maligii baa gala madiina fasax adigu abu mar abaabkayga sii qaad ciraaq dambaba haddaad igu aragto saxaabigu waa laga sii daayey madiinu yimid madiine hadduu yimaadana muhaajiriin ansaar baa jooga saa looma soo fiirin karo masaaxir adishaa hadda lagu haystaa weliid baa waxaa gelhayaa khalkhal baa geli eh, saldaradiisa saasuu ku baxsaday war la yaqaana wey saxaabadu ma war ma yaqaanaan saxaabadu niman iska masaakiin oo iska gacmajiljilcsan oo iska wada duqii ah bay ahaayeen buu uri saxaabi taabici ka warramay faidaa kaanat faidaa kaanat alxaqaa'iq kaanu hum rijaal buuri laakiin markii hawl loo baahdo ay dhabta la gaadho o hawsha kululaato ayagunba rag ahabu laakiin wadaad iska cilaansan oo bogooro jaban iska wato macawis iska duduuban wato qamiis dilaacsan bay iska aayeenbu laakiin makli hala halgama gaalaha laska dhiciyo meel ciln meel cilna kaga tegi jireenbu yani feer buuradan iyo jiim baan kaso marqo kuusnidan iyo cumadaha cadcad iyo waxba qaban maayah sheekh meesha laga dagaalamo halkan wey saaxirka ka mid a waxaa kaloo ka mid a tacsiraad baa jira maaliya aw jira adugu inahaasa u badan muhimmaddu waxaa weeye waxaa ruuxa muslimka dhiiggiisa uu ku banaanaan iyo maalkiisaba lagu qaadan oo muslimiinta loogu qaybin waa inuu diintii ka baxo gaaloobo asbaabta lagu gaaloobana in badan baan wax ka soo sharaxnay qaybaha kalena kitaabta lagu laabto risaalada todobaad saasa ku dhama